iyo wilaad badan dee hawshu culus tahay oo ninku nin iska daciifaya ah oo la qaybsado wadankii taba badanna uusan hayn waxaa laga yaaba in ninkaas iska magacaabo aduu halkaa joog beeldaaji aad tahay aduguna ugaas kalaa tahay war adugu qaadi ku-xigeen baa tahay aduguna may xog hayaa tahay ayib <clears throat> markaas hawshii muxuu ahay ka dhacday meel soomaaliya wadaad ba igashe hadda hor idiin sheegay masaajid ba afar xil laga qaybiyey qabaa'il baa isku qabsaday masaajid duqaydii garta gale nin kamida ah iga warab aniga awl sahlan maawasho reer hebel waxaa la imaam baad masaad ka tihiin reer hebel waad ka imaam ummadda tujiya ko reer hebeloo idinku muadinkaad leedihiin muadinka ayaad leedihiin reer hebeloo idinku waxaad leedihiin aqimidda muadinku aadaami ma aqimi karo reer hebel baa haya qoys afraad baa soo hadhay qoyski waa xanaaqay waxaa la idinku waxaad leedihin istawu walaa takhtalifu dhaha afar xil wey maxayla baahidaba ballaaratay hawsha waa adkaatay dadkan si lagu xalliya ma laha dawlad xukunta ma jirto xoog bay meesha ku haystaa imaamku wuu istaag galahayaa ma dhihi kara istaw laa takhtalifu halkaasu soo istaagay markii la aadaamo markuu soo istaago nin baa aadaami aadaanka markii xilliga la gaadho ninna wuu aqimi ninkaa aqimay asaguna istaw ma dhihi karo yaa iskale xilka qoys iskale qoyskalaas siman istaw walaa takhtalifu isku hagaaga liinu baydi ikhwaanikum barag sudu lkhalal nimankaas hawush wadahay markay soo dhammeeyaan <laughs> ayaa marka imaamku gelaya yaa weylahu hadduu xidho salaada anagu aan xilka anaga gudanin annagu hawshana aan qabto hadduu galo salaada isaga u taalla annaguna liidahaya una baksinhaya tuuladii ka dhac mid maan sheega waxaan iska daayay niman baa hadda isoo firinhayay baraha ka <clears throat> qa kulma marka awoodda uu leeyahay dawladdu ayay ku xidhan tahay cajigiisi wa qiyaamihi biاlamri wa icraadihi wa asbaabin ukhra iyo istaagga uu diinta u istaago ama uu ka jeedsado ama asbaabo kaleoo malatira ama cabsiyeed baa keeni kar gobolba inay xeelku bataan marna yaraadaan fasaara bacdu hadihi اlumuur yatawallaaha waali اlxarb aladi huwa saaxib الshurطa u fiirsa hadda hawlihii nabigu qaban jiray ama khulafaa raashiduun qaban jireen waagi hore waxaa laga yaaba sheekhu waxay u noqotay xilliga hadda aynu marayno inuu qabto wasiirka gaashaandhigga abaandulaha ciidan baa hawshaa qabanaya qaadigu hawluu istaagi jiray ama sheekhul umma ama muftigu qaban jiray mararka qaarkood maadaama baahidii iyo cadaadkii wadamuhu iyo gobolluhu isbedeleen ummadduna isbedeshay waxaa laga yaabaa abaandulaha ciidan hawsha inuu qabto qad yakuunu huwa almufti wa huwa alqaadi wa huwa muxuu ahaayey alxisba wuxoo dhan saa isku qabanaya fa saara bacdu hadi lumuur yatawalaha waali lxarb aladi huwa saaxib ashurta ninka booliska iyo amniga daakhiliga loogu talagalay iyo midka khaarijka aba ah, ninka inuu hawsha qabta laga yaabaa saaxib ashurta fii curfi reer bani umaya wuxuu ahaa waa ninka ku-xigeenka wuxuu aha madaxweynaha ah madaxweynaha ku-xigeen buu lahaa naaib naaibkaasaa waali shurta laisku odhan jiray xil kastoo madaxweyne uusan qaban karin ama kasoo fakada asaga u taagan ama waa alamiin alcaam xoghaye waxaada loo yaqaan buu iska ahaa wa kaana saaxibu shurطati mila almunafid wuxuu ahaa mid fuliya liamri waliyi اlkabiir alwaali اlkabiir aladi yuqaalu lahu naa'ib الsulطaan naa'ib الsulطaan meesha hadda aynu ka nidhaahno ayaa saaxiba shurطa waagaa lagu odhan jiray ku-xigeen ayb qaala anas bnu maliki radi allahu tacala canhu kana sacd bn waqaas kana sacdu min الnabiyi bimanzilati saaxibi الshurطati min alamiir meeshan khalad yar baa ku jira oo sacad ma ahe waa qays ibnu sacad xadiidka anas uu warinaya kaana sacad meesha ayuu sheekhu yidhi waa kaana qays ibnu sacdin ibnu cubaada wiil qays la odhan jiray oo sacd ibnu cubaada uu dhalay baa nabiga u khidmayn jiray una adeegi jiray arrimo badanna qaban jiray marna waardiyen jiray hawlaha culusna ay ku dhici jireen sacad ibnu qays ibnu sacd baa la odhan jiray eh, sacd ibnu cubaada dhalay alansaari alkhasraji marka saasaa fi saxiix bukhaari ku sugan <clears throat> xadiidku halkaasuna sheekhu kasoo qaadanaya kaana qays bnu sacd min annabiy bimanzilati saaxib ashurطati min alamiir anas wuxuu sidaa u leeyahay maysan aqoonin ma og eh, saaxib ashura ba iyagu fahmi karaan mustalaxa iyagu yaqaano axmed saaxib ashura waa naa'ib sulطaan madaxweynaha weliba khaasan axdiga reer ban umayo wey bay hawshan bilaabatay saaxibu shurda xilliga nabi maxamed ma jirin khulafaau arba xilligoodana ma jirin waa wax bilowday fii dowlati bani umaya naa'ib sulطan wax la yahahda ma jirin fi cahdi moxamed walaa cahdi اlkhulafaaءi الraashidiin madaxweyne ku-xigeen ma jirin khaliif ku-xigeen ma jirin xog haye ma jirin weliyulcahdi athaani ma jirin weliyulcahdi alawal ma jirin la socda walahaas arrin waa arrimo siyaasadeed weeye oo maamul iyo caadaadkeenna iyo baahidana u laabanhaya masala nas laga sugaya ma ah ayib xilligii laakiin reer bani waxay sameeyeen maadaama hawshu ballaaratay oy ka talinhayeen de adduun ilaahay ayb ilaa africa ay usoo gudbeen oo ay meel kastaba gaadheen oo hawsha ku ballaaratay waxaa loo baahday naaiba sultaan madaxweyne ku-xigeen xooghaye baahidaa keenaysa ayb saaxib suda marka waa ninkaas alimaam alxaafid eh, eh, ibn xajar baa faahfaahiyay masalada fatxulbaariga majalladka saddex tobnaad eh, boqol afartan iyo afar ilaa boqol afartan iyo shan ha lagu laabto wa bacduhaa bacdu umuurti nabi muxuu qaban jiray qaybo ka mid a ah. yatawallaaha waxaa qaban almuxtasib amiiru hayat mxuu ahay alamr bilmacruf nahy munkar qolyaha ummadda lagu tala inay akhdaada qabtaan diiniga ah oy dadka samaha faraan oy salaada faraan oy soonka faraan oy xajka faraan oy la dagaamaan shirkiyaadka khuraafaadka ay bidaca la dagaalamaan qolyahaasa muctasimiin loo yaqaana waa qolya hadda sacuudiga laga odhan jiray mxuu ahay mutawac bay iska kaa leeyihin ah, qolyahan waa qolyo khaasa ah weye muxtasibku ninka hadda loo yaqaan waa nin kastoo wadaada oo arrimaha diimeed daneeya ummaddan akhdaadeeda la dagaalama reer sacuud waa dhoweyd taqriiban quraabata arbaciina caaman mar ahayd bay yay hay-addaa sameeyeen qabla cashrata caamna waa baabi'iyeen cagta lagu dhuftay ma jirto hadda magac ahaan waxbaa ka jira laakiin wax shaqoy qabato iyo waxay tamidna ma jiraan khamradii iyo zinadii iyo xumaantii markii la yidhah la qabto waxa cabahayaba waa dowladdii waa reer aalu sacuud meel kasta mid kusoo qaba mid wuxo dhan baa fashilmay dowladdii baa fashilantay marka waxa nimankaas waa la joojiye waagi dambe waxaa la siiyey meel kasta oo ay xukuumaddii dowladdu leedahay ama saraakiil ay ka dhow yihiin ama maamul dowla ka dhow yahay ma geli kartaan wax khada oo ka jirana ma qaban kartaan ayib shacabka waddooyinka cadhirsada mxua philibiinka iyo bangaladeeshka iyo soomaaliya sakaraadka iyo qaxootigaas meelaha ka fiijistaa le waagi dambe way socotay meelay galeen qolyihii alaamar bin carun ali munkar ba waxay ugu tageen mid sargaal ahoo reaal sacuud oo xabahaya oy haweena la joogaan markay waana bilaabeen ninkii amiirkee watay wadaadihii bu xabad ku dhuftay dhulku dhigay uu toogtay lababa isma weydiin waagidan waxaa lagu qasbay in hadday meel khamro lagu cabiyay jabaq badan ee taalla ay soo galaan baabuurta hor taalla ee meesha fadhida ee kalaabka ku tirta baabuurta hor taalla ay lambarahooda soo sheegaan usoo gudbiyaan wasaaradda daakhiliya ilaan baabuurta waa la yaqaanaa mogta hadday baabuur dawladeed yihin waa l meeshaa gelin nin baa ka sheegay shee ibnu cuthaymiin oga warramay iyo mxuu ah shekh ibnu qiso dheer oo macruufa marka nin baa wuxuu ihi markaasaan intaan meel tagay maalin khamre lagu cabahayay iyo zinay balaa ka jirtaan baan baabuurti hortaallay baan soo wac wasaaraddii markaasaan idhi buuri baabuur hebel iyo hebel arqaamtii baan u sheegay baleedna marki baan u dareeriyey buuri laakiin waxaan u sheegay buuri arqaam khaldan arqaam khaldan baan u sheegay buuri leanna waxaan ogahay haddaan arqaamta run ka sheegahe in la odhan hayo ma taaban kartaan mana geli kartaan meesha iyada arqaam khaldan baan siiyey buuhi waana loo fasaxay gala la yidhi meesha markaan gallay boqorradii caruurtoodii baa meesha ku tumanhay hayay baa isla fashilmay waxyaabaa loo toojiyey qadiyadaas u daray ceebo badan baa ka dhacay wbacduha yatawalaha almuxtasibu aladii waliya almra bilmacruufi wannahyi can ilmunkar wa wilaayatuhu qad tadkhulu fi wilaayati alqaadi wa bacduha yatawalaha alqaadi masaladaani uu sheekhu maanta qaadaa dhigahayo waxay baabi'inaysaa awhaam iyo muxuu ahaayey iyo talbiisaad iyo takhriifaad ay rag waaweyn galeen dhowr maqaaloo la qoray waxaan ku arkayay masaladaa qaadigaa iska leh waa hawshii qaadiga sida ayadoo jirto hawl khaaso ilahay qaadisiiyey waa khata jiree ma og tahay xugum shaksi ah oo diinteenna ka mid a ah. min alifiha ilaa yaa'iha oo ilaah yidhi qaadi bay khusaysa ma jirto kulligeen inta diinta taqaano qudaad baanna kulligeen wiilka inoogu yeeray xooguu fahmay iyo ninka inoogu micigiirsan ee rugcadaaga ah kulli qudaad baynu nahay kulligeen muctasibiin bay nahay kulligeen ducaad bay nahay culumaan nahay nin kasta wuxuu garanaya culmo ku yahay alimaam الnawwi eh, eh, fii sharxi muslim kitaabu اliman markuu sharxaya wuxuu leeyahay caamada muslimiintu tatawala اlamra bاlmacruuf wanahy can اlmunkar ta'muru bاlmacruuf watana can lmunkar waana ijmacu lmuslimiin buu leeyahay masaa'ilka cawiiska ee ijtihaadka u baahan keliyaba culamada loo celin almasaa'il اijtihaadiya faqط baa wadaadaha loo celin wax ka dhaha la odhan laakiin waxay muslimiintu yaqaanaan ee caanka ah ee masaa'ilka xumaantood laga warqaba ah iyo inay wanaaggeeda laogyahay caamada iyo gabadha iyo odayga iyo ninka shalay islaamiga ah fatwoonhayo ka hadlahay kana dagaalami ninka khaldamana gacanta saari bimacnaa barbaaxyo wix lamid ah garaac laakiin dil waxay tegaysaa waxay u baahan tahay in loo geeyo rag waaweyn hadda meeshu dil gaadhay xakawka goyn hawlahan marka caadaadka iyo acsaarta iyo amsaarta isbeddelkeeda bay ku xidhan tahay xubin gooni oo diinta ka mid a oo ilaahay qaadisiiyey ma jiraan walaa nabi maxamed xukun gooni uu qaadisiiyey ma jiro hawshaa iska ogaada wadaada waaweynoo meel ku shiray waxay qoreen ma arkay qaadiga hawsha iska mujaahidiintu shaqul kuma laha ciidamaha dagaalama kama hadli karaan ma goyn karaan xaggay ka timid bidcadan haadihi bidcatun salca waa bidco bidaar leh hiiro hiiray leedahay halkaasay joogtaa baashu waxba kama jiraan sheekh haddii curfigeennu iyo gobolkeennu iyo dhaqankeennu uu yahay ama aynu isku ognahay hawlaha noocaasa qaadiga ha loo daayo hawlahanna ha loo daayo mujaahidiinta kuwana culmada ha loo daayo kuwana shacabka ha loo daayo war la garta wey goormeen intaanu washiray isku waafaqnay qadiyadan qaadi baa iskale goormeynu ka tashanay ayib muxuuse y qaadiga ad sheegays xagee qaadi jooga qaadigo la xawila awa ayib cismaan sharaaci uu lahaa qolyo wadaadahu marka isku jiray waxaanu weydiinay qaadigii aad sheegaysaan away qolihii ictisaam qaadiga aad sheegaysaan qaadigaa loo xawidi qaadigaa iskale waan dhisi doonaa baa lii qaadi anagu aan samayn doonno bal dulankaa eeg oo kuwan halgamahaya ilaa toban sana baasha soo waday rag barkoodna labaatan sana ay kusoo jireen ee taagan maadayaa ka dhigtaan qudaada ood u daysaan xilka iyagaa ba idinkas yaqaane idinku tandiir baa taqaanaan iyo ra'yi kor laga cabiro tadbiiq ba lama socotaane ma iyaga u daysaan iyagaa idinku dhaamee qadiyadaasi waxay ahayd qadiyad la doonaya in naafida laga soo galo arrimaha soomaaliya laguna saydariyo tina way fashileentay mujaahidiinta fashilay markaad dabagasho axdaadu qaabkay u dhacayaan taxliila aad ku samayso wa qara'ta maa bayna asutuur waxaa kuu soo bixi xisbigu bimacnaa ictisaam inay fahantaan wadaadahoodu waxay doonayeen naafidu ay kaga soo galaan azimat lamr ay wax ka qabsadaan hogaanka talada soomaaliyeed meelay kaga dhagaan bay raadinayeen muctamarkaana qaabkaasa loo caqdiyey asalkiisa u weynaa shariifka in lagu badbaadiyay ahayd shariifkuu ballan qaaday in wadaadaha waaweyn ayagoo aan halganku shuqulkan uu xilka u dhiibi doono hawshana u waxayn doono asna wuu sirahaya iyaguna waxay u qaateen inuu run u sheegahayo kadibna sharar badan baa la qabtay xeelil badan baa la qabtay wixii socon waa xagee ka baxay xil kastaa soomaaliya kaaga bannaane maxaad meel ugu ortid iyadoo dhan baaba iska baylehe maad adugu mashruucaada bilaabatid oo muxuu ahay wadaaddaha waaweynee macigiirta jilib culuska maad halkanka soo gelisid ood noo samaysid layihahdo jihaadu hay-ati kibaar alculamaa wax la yihahdo oon aragno shaashaadka iyo tilfaasyaha iyo caalamka laga arko muxuu raggu ninka ugu yaro afartan jir yahay iyo sagaashan jir ugu weyn yahay oo socdo oo jilib culus oo dagaalamhay maa la arko soomaaliya iska badaaya islaamkan waxba ka hadheen oo la israaci lahaay intaadun saa u wareegaysato inta yarayda wiil uu soo dhadhoobay mukhlis ah inaad un la qabsato maxaa keenay yani wax jira maaha qadiyad uu qaadi leeyahay wadaad kalasna waraaqor an arkay qaadiga hawshiisii wey sheekhu waxaasu dhan babaabiya hawshu waa hawl u laabata ila alcurfi waalcaadaad marjiciya khaas ay leedahay ma jirto kulunaa waliyu amrin wa kulunaa muxtasib wa kulunaa qaab wa kulunaa mujtahid wa kulunaa mufti fii ma muxuu ahaayey yashtariku nnaasu cilmahu ayib hawlaha waa in iska ilaaliyo wa bacdu yatawalaha almuxtasib aladi waliya almra bilmacruuf wالnahy can اlmunkar wa wilaayatuhu wilaayat lmuxtasib u fiirsa hadda shek wuxu ku dhayso ninka hay-atu amr macruufka ama dacwatu shaaric loogu talagalay ama xisbada ah awoodiisa milatary iyo saalaxiyaadkiisu qad tadkhulu fi wilaayati اlqaadi wa bacduha yatawalaha alqaadi barhkeedna bacdu lxisbaba mar buu hawlihii xisbada qaadi la wareegi qaybo ka mid a marna muxtasibka ha hawlihii qaadiga qaadan bimacnaa waa kolba baahideenna dhaqankeenna awooddeenna bay ku xidhan tahay waxa marka nin goona uu leeyahay oo rabbi u qoray ma jiro waxaa leeyahay maxkama caskariyana sharci uma yaqaan dhammaan waxayna waa maxkama sharciya maxkamad caskari maxkama tijaariya maxkama kada bimacnaa haddii loo jeedo qaybtan waxay khusaysaa qaybta arrimaha dhaqaale oo sharciga islaamka lagu xukumayo waa ogolah qaybtan waxay khusaysaa arrimaha ciidan iyo milatary oo sharciga islaamka loo hosgeynaya waa ogolah laakiin maxkama tijaariya iyo maxkama caskariya iqtisaadiya oo ka baxsan can ilqaadi sharci wa umuura sharci haadihi riddatun salcaa iska ilaaliya hawsha iyada sheekhu wuxuu wa ayu shayin qaacida lagu siiyey wa ayu shayin min alwilaayaati wax allaala wixii xilalka dowladda islaamka ka mid ah oo cumila fiihi lagaga shaqeeya bitaacati illahi wa rasuulihi kaanat wilaayatan sharciya abaandulaha ciidanka mujaahidiintu hadduu asagu qaadi ka noqdo hawsha oo xukumo oo sharci u waafaqa qaadi sharcia wey wiilka muxtasibka ah ee lagu talagala salaada inuu habeeye iyo haweenka caamilaydu inuu la dagaalamo dhaqan xumadooda iyo kuwa meelaha qaqaawan iyo hadduu hawsha ku habsado isagaa qaadi ka ah wilaayo kasta iyo xil kastoo sharciga la waafajiyo laguna beego waa ama waa wilaaya sharciya wey wa shayin cumila fiiha fi lwilaayaati bikhilaafi dalika aw turika ama laga tago fiiha maa yajib wixii waajibi lahaa lam takun wilaayatan sharciyatan hada huwa hadda kor baan soo nidhi xadiidkii um xusein fii saxiixi muslim sharciyatuka iyo ictiraafkaadu iyo dowladnimadkaadu waxay ku xidhan tahay biqadri camalika biddiini hada huwa ismacuu wa atiicuu lahum maa qaadakum bikitaab illah wain cabdun wain cabdan xabashiyan yaqudukum calaa kitaab illah fasmacuu lahu waa hawshu saas wey ninkii doonayo xil qabta kitaabkana ku maamula iyo sharciga ilahi wuxuu ka qabo asagaa waali sharci ah toban shir hadaad qabata laakiin hawshana aadan diyaarba u ahayn ayb maxaa ayaa kaa dhegaysan haddi wuxuu uri sheekhu laakiin waagi dambe qaadi qaadi maxaa loogu waashay wuu kuu sheegahayaa sababka keenay laakiin lama kana alqaadi laakiin qaadigu markuu noqday buu uhi aqraba ila alcilmi wa ahlihi وأkثر معرفة بالشhريcة sاaر kثيir miن الناaس yظن أنhu laysa min الوiلaaيaaتi ma yجiب أو yقع فيha xكم شharc إla hiy بن tمin w kuفahansiyu rabaa yani waa kبيir qad jarb الأmuur وxalba أshhر الdhr wuxuu ihi sheekhu laakiin makuu qaadigu noqday dadka kuwad u aqoon roon وأkثara macriفaة bالشharic شharciga iسlaamkana inta badan asagu u yaqaano iyo ragga lamidka aba saara kaiiru min annaas in badanoo dad ka mid waxay noqdeen buuhi yadunnu mid malaynhaya annahu laysa min alwilaayaati wilaayadka islaamka iyo xeelka diineed inuusan ku jirin maa yajibu waxay uu waajibahayo aw yaqacu fiiha xukmu sharci ilaa hiya ilaa wilaayat alqada wax xukuma oo dhici kara iyo wax go-aanoo la gaari karo ilaa bixukmin min alqaadi bay u qaateen buuhi arrin khata buu sheekhu leeyahay inaad fahanto wey wa saaruu waxay noqdeen buui yafhamuuna kuwa fahmaya dadku ana sharca maa xakama bihi lqaadi sharcigu waxaa wuxuu qaadi xukumo soomaali nin baa la dilay maxkamad ma la saaray haddee war maxkamad waxa la geeyey waxa iska cad baa jira ayib muxuu ahaayey ni maxaalii niman baa la qabtay waxbaa ku caddada waa la dilay looma qabanin qareen iyo abukaati iyo muxuu ahay muxaami iyo looyar looma hadlin looma doodin dhaqankaasoo dhaqanka reer galbeed maaha in masaaj kasta loo camimo dhaqan gaalo way dhaqan islaan ma aha wa rubamaa e, min hada shar waxaa laga yaaba sharci inay ka cararaan sharcigaa qaadee dadku intay fobia ka qaadeen oy ka dareen ka qaadeen markaad ka cararahayaan maxay oga cararahan imaa khuruuja minhu can ilxaq ayagaa xaqi diido ka baxay oo diinti diidan aw mase litaksiirin yaqacu min bacdi alqudaat ama gaboodfal iyo gaabin ku timid kana timid muxuu ahay qudaad akhdaa'i qudaadu galeen baa mararka qaarkood diinta umada ku diri marna qaadigo iska fiicanoo nin sharciga ku dhaqmo mutasharica bay dadku diintii la coloobahayaan xumaan iyo fasaad xaggooda ka yimid muhim anigu kula masaailkan maanta shekhu ka hadlay masail muhima ah weeye ayib sheekh wuxu uhi walaysa alamru kadalik amarku sidaa ma aha axkaamta diineed wuxuu qaadi xukumay besa ma aha wilaayaadka sharciga wuxuu qaadi hoostaga besa ma aha walaysa alamru kadalik bal isharcu dhegaysa hadda smun lima bacaa allahu tacaala bihi rasuulahu muxamada min alkitaabi walxikmati wa xukmuhu laazimun jamiica alkhalq wiilka u yar hadduu gaadho oo sharciga ku habsado xukunka waa ku laazimhaya hawshu waa saas sharcigu wuxuu qaadi bisa sheegay ma aha wilaayada sharciyada wuxuu qaadi ka soo baxaysa bisa ma aha iska ilaali sharcigu waa wixii nebi maxamed ilaahay ula soo diro oo diina oo kitaab iyo xikmo ah xukumka nabiguna iyo xukumka sharciguna waa laazimun jamiica facalaa kulli waalin nin kastoo mas-uula waxaa saaran an yatabic hada sharc sharcigaa nabiga loo soo diray inuu raaco wa kaiiran maa sharcigaa waxaa badan yuwaafiqhu naa'ib u fiirso sharciga nebi maxamed qaadigu inuu ku habsadon ma aha xuruuf waaweyn buu sheekhu waxugu qorhaya damiim cadhe soomaali far waaweyn buu wax loogu qoraa khaliina nuqaicu lxuruuf wanadacu anniqaat cala lxuruuf buu sheekhu ku leeyahay ayb wa kaiiran maa yuwaafiqhu naa'ib sharciga asagee nabiga ilaahay la soo diray ee kitaabkii sunnada ah marar badan waxaa ku habsado waafaqa ninka naaiba suldaanka ah waalwaali madaxweynaha mar ku habsan wlmuxtasib dacwatu shaarica ku habsan kama na kamaa anahu yukhaalifu sidoo kale waxaa badan sharciga inuu khilaafo bacdu lqudaati qudaadii barkood baa khilaaf mafaatidii iyo micigiirtii heetu kibaar baa mar sharciga khilaafi yararkaa ku habsan yararkay ka hoos bixi oo duqeyda ku habsan oo baashu inay uxirxihan tahay ma jirto sheeke berley baa taa la yidhahdaa soomaliya waxay yidhahdeenba toddobaatan culamaa isku timid ijmaac weeye lama khilaafi karo xataa raafidla ma qabto maxay ahaayeen toddobaatan oga dhig wakhtaara musa qawmuhu sabciina rajul limiiqaatina sabciin oga dhig daa doonto raafidla ma qabto hataa ka inuu ijmaac yahay iska wadaa mxuu ahay ninkanoo muslim qabe dhibna haysta wey ninka soomaaliga wuxuu doonahayo suu doona ku difaaci shar iyo been iyo baatil baa ku difaacahaya sheekhu wuxuu ihi in badanna waxaa badan qudaadu inay xaqa khilaafaan barhkood kulligood ma aha maxaa uu khilaaf imaa licadami macrifati waaba la iska magacaabay waxba ma yaqaan reebelnimaa lagu keenay ayb aw liaradin madmuumin ama dan xun uu leeyahay waa nin rasho qaato laalashu qaata kitigadhowgu qaata in adeernimo iyo isticmaalay ama aw litaqdiimi caalimin litaqliidi caalimin aw gayri dalik ama waa nin qaadi aho muqalid ah yaqdi bimadhab shaafici madhab shaaficina sharcigu mar buu gafahaya ila masailku masail ba la hayaay wixii nabi loo soo diray baa laga hadlahayaa ee kitaabku sunnadu sheegtay yaa ku habsada mashaafici u xidhan tahay maya maxanaabila u xidhan tahay maya qad wa qad wey ayb faina almuwaafiqa lahu min hayri اlqudaati waqad <clears throat> fa faina almuwaafiqa lahu wuxuu noqon karaa bur dadka waafaqay ee ku habsaday min hayr qudaad buu noqon karaa qudaada nimaan ahayn baa xaqa waafaqi kara sharcigan ku habsan kara waqad yuwaafiquhu ninkaasi waafaqay sharciga inuu u waafaqa laga yaaba liduhuuri اlxaq xaqaaba iska cad banaanku yaalaaba daraase yar iyo muraajaco yar ba kaaga baahan yahay wax kale uu kaaga baahan yahay ma uu jiro aladi itafaqat calayhi alcuquul sharcigaa isku waafaqay cuquusha bini aadamka ee muslimiinta aw iladyaan ama diimaha aw shariicatuna baa isku waafaqday ama diimihii islaamka o dhan baa isku waafaqay diin alambiya waalmursaliin ama sharcigeennaa isku waafaqay culimmada qabtay iyo axaadiid iyo qur'aan iyo ijmac iyo qiyaas saxiixaba aw limacrifatihi bidalika min alkitaabi wasunna ama aqoon dheerada u leeyahy ninkaasi ku habsaday kitaabka iyo sunnada aw lisixati ra'yihi maxaa keeni kara maxaa keeni kara in hebel xaqa uu asiibo hebelle uu gafo intanoo asbaaba keeni karta ba sheekhu yidhi maxaa keeni kara in hay-ad badan ay xaqa gafto niman kalena ay ku habsadaan war wuxu waa macrifo iyo cilmi iyo diin wey waa mawaahib alla bixiyo ninkuu doonuu siinaya ayb nabiy llaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam ayaa qadiyo xukume ku ijtihaaday markaasuna uusan asiibin wiilkiis sulaymaan baa loo keenay si fiican buu u xukumay ilahay labaduba waa ka warramay ayb wa kullan aataynaa xukman wa cilmi a la yidhi labadu waa la ammaanay laakiin xaqa inuu fafahamnaha sulaymaan sulaymaan baa isagu ku habsaday laakiin labadu waa culmo cilmigaadu iyo aqoontooda mar baa laga yaabaa in masaladii khaaskii laisku hayay aadaan ku habsanin nin laa sheekh cali oo hadda markay ugu dambaysa qallafa jooga nin waayena waayeela waayeela wey ragga hore axkaanleyda ahaa ee soomaaliyeed bu ahaa maalin baa waxaan soo maray isagoo markaasi la fadhiya wiil yar wiil yaroo hadda loo bilaabay safiinaha asagoo markaa taqriiban sabciin maa bayna sabciin wa sitiin bu ku jira min lafweyn oo qaash nin la odhan jiray sheekh maxamed rashiid ayaa weydiiyey oo yidhi sheekh maxamedow maxaad ka faa'idaysan kuwaan u garab fadhidaa wuxuu idhi maanta nimankan yararkee labada ama ah aragtay safinahan raacanhaya ee bilowga ah waxbaan ka faa'idaystay wa nubisha haddii la faagaan ka faa'idaystay buui anugu wa idaa nubisha haddii loqodaan dhihi jiray buui wa nubisha haddii loqodo baan dhihi jiray buui laakiin ayagaa saxan buu buui nubisha la faaga wey meel intii loqoday cara lagu shubay oo lagu celiyo haddaan dib loo soo faagaa la yihahdaa wadaad nubisha afartanka sane ee minhaaj akrinhaya maanaan fahmin wadaad nubisha maantaan fahmi bu safiina yaan ka faa'idaystay dhaqan buu u lahaa cashir kastoo la akrinhaya inu iska fadhiisto isagoo tuxfat ibni xajar maca alxaashi xawaashidiisa wax badan kala socdoo xiftan xishiba xifdi ku ah buu fadhiisan jiray markuu matnka minhaajka akrin jiray shaxan sadiiq raxmat ullahi tacaala caleyh qaadigii degm gobolka mxuu ahay magaaladii beledweyne <clears throat> marka waxaa weeyaan warbaashu cidno ma xidhxidhna weeye ninku ilaahay asiibiyey oo ku hagaajin baa ku habsan sheekhu wuxuu ku yidhi markaasi <clears throat> aw lisixati ra'yi ama waa nin caqli badanba ama qiyaaskiisa yaa yaafayow aw litaqliidi musiibin fi dalik ama asagoo aqoon kale ma lehe imaam masalada ku habsaday oo waa hore dhintay buu taqliidiyey wadaad masalada ka hadlay oo asagoo xaqa ku habsaday ayuu midkan dambe taqliidiyey aw huwa itifaaqan min hayri suluuki ariiqin saxiix bu sheekh u fiirso ama uu iskaga habsadayba ninkan yarka ah asagoon waddo saxan baan soo marin baa alla u toosiyey aw huwa itifaaqan buu xaqi u asiibay min hayri suluuki ariiqin saxiix wuxuu asagoo dariiq saxiix u haysto ama daliil u haysto soo maray laakiin xaqi buu asiibay idan taasa lagu curdaari laakiin waxaan daliil ahayn adoo aan iskaga hadasho ood xaqa asiibta dembi baa lagaga qorhaya asagu wuxuu soo maray wey ariiq uusan u arkaynin u arkay inuu saxiix yahay lakin saxiix ma ahayn dariiqo iska faasida ba ilahay natiijo fiican asaga ugu toosiye ayb matala wuxuu yihi waa waa xaaraan hadduu xaaraan yahayna nijaas wey muxuu samey marka muxuu maray dariiq saxi mse dariiqan saxiixay kaayadu waa xaaraan buuri hadday xaaraan tahayna waa nijaas dariiqu maray horta waa khata laakiin natiijadu gaara maxaan leenahay saxiix wey leanna kaadu nijaaso wey laakiin taxriimka lagama laazimiyo nijaas lagama laazimiyo hadduu odhan lahaa kaadidu waa nijaas nijaas kastana waa xaaraan maxaan odhan lahayn waad ku habsatay si fiican baad ugu fadhiisatay sheekh wuxuu i laakin haase yeeshee muwaafaqata muwaafaqat muwaafaqata fi اlqadaa'i akharu min muwaafaqatihi fii hayrihi min alwilaayaati wilaayat alqada inta ay ragga jooga ay xaqa waafaqaan iyo sharciga ayaa ka badan inta mas-uuliinta kale ay waafaqaan taa ma laha waqad ru'ya waxaa la arkayba iyadoo sidaa tahay min alwilaayati man huwa khayrun min aktar alqudaati ragga wilaayadda mas-uuliyiinta saraakiisha ee mxuu aha xeelka kala haya xisbada abaanduulaha shurdada ragga wilaayadda xeelka kala haya een qaadi ahayn in badanoo kamid waxaa la arkay ka khayr badan qudaada badankoodba ilaa waagi dambe uu yidhi akaru qudaati zamanina fasaqatun jahala qudaada xilliga anaga joogta buu alimaam adraci shahabudin adraci tilmiidkii taqidin subki wuxuu yihi xilligaana qudaada joogtoo dhanba waaba fasaq bu fisqigaa ku badan aarkood buu ka hadlahaya culamadii baa la galay ilama dhihi xilliga la socohad waaqac jira u nin ka warramahayo wixii qudaadee adduunka joogay buu i xilliga annaga oo dhan fasaqo ibn ibnu xajar alhaytami baa tacliiqiyey wuxuu leeyahay hadduu shahaabadiin adraci xilligaa ka dhawaaqahayo famaa baalu zamanina xaalka xilliga anagu muxuu noqon ila qarniga tobnaad basna marahayaa qarniga koy tobnaad soo galay ayib qarniga tobnaad laba boqol oo sano ka hor buu saas laga shahaadin adraci hadda xaaladdu say maraysaa buur waa yahay kun iyo afar boqol iyo soddon iyo kooban maraynaayo famaa baalu zamanina hadaba marka fa kayfa yakuunu alamru fi amri fi casrina adeeg kuu taalla wa waruya waxaa la kaloo la arkay min alqudaati qudaada waxaa laga arkay buu i xeel ka haya man huwa sharu min fusaaqi lwilaati nin qudaad ka shar badan wilaada ku wada fasaqada aba hawshu waa hawl khuduucaysa ninka ah, dayaanadiisa ma aha xil buu hayaa hawshu ma aha culamana waaweyn niman loo yaqaan oo wiilasha yararka aqoon dhaabaan baan aragnay cadiisi niman yaryara baa la arkaysaa sheekh hawshu waa ilahay wuxuu bixiyo wey fusaaq lwulah wa cumuumu hadi lwilaayaat masale ka muhimsan wixi horo dhan wilaayat lqadaa imisa xil soo hoosgeli jagadan imisa salaaxiya ruux yeelanhayaa naa'ibu suldaan muxuu hoosgelahayaa wasiirulmaaliya muxuu xilo u yaalla mahaamta iyo acmaasha ka hoos muhiim jiddan way masalada wuxuu uhi sheekhu cumuum hadihi lwilaayaat wa khusuusuha huwa bxasabi maa yumkinu min almuuli aw min almuwalli ayb waxaa weeyaan baa la yidhi xilkaadu intee ku egay hawshan hawl qaadi ma aha hawshan waa hawlka waa lilxisbaha hawshan waa saaxib sharda xilkiisii tani waxaa weeye tii hebel qaban lahaa xilalka iyo jawooyinka kolba ninka layskugu dari ama inta laga dhimi waxay u xidhan tahay kolba ninka xilka qaybinaya dowladda iyo waaliga xilka qaybin bay ku xidhan tahay ama ninka mutawaliga ee xilka loo dhiibay awooddiisa ku xidhan tahay meesha waxaad moodaa xoogow tashhuush baa cibaarada ku jira si kastaba noqotee saan baynu ku akhrinayna wa hadi lwilaayaati wakhusuusiha ama khusuusuha huwa bixasabi maa yumkinu min eh, almuwali ninka ummadda waxu dhiibay ama min almuuli ninka asaga hawsha kuu dhiibay sheekhu wuxuu uhi fa almaqsuuda ujeedadu waxaa weeye huwa amaanat diin diintoo la dhowro la ilaaliyo fii jamiici alashyaai wey waxaa xilka laguu dhiibi waa in diinka la ilaaliyo oo la xifdiyo ayib arrimahoo dhanba walaa yatimu dalika ila bilijtimaaci wasulطaan diintu inay nabad gasho ummadduna israacdo allana la caabudo addoommada loo noqdo suubanaha laga amar qaato salawaat ullahi wasalaamu caleyh suuro geli mayso midnimo iyo awood dowladeed mooyeen in la midoobo waa shart in awood la hela asulطaan hiy alquwa faida jucila sulطaanu yuqaamu bihi addiin cala wajhi lmashruuc kana dalika maqsuud اlwilaaya haddaynu xil samaysanno mas-uul fi ida jucila sulطaanu awood milatari baynu samaynay ciidan baynu dhisnay maamul baan samaynay imaaro yuqaamu bihi diin diinka lagu difaaco oo lagu joojiyo oo lagu istaajiyo cala wajhi lmashruuc sida ilaahay uu jideeyey kana dalika maqsud wilaaya kana dalika maqsuud alwilaaya wilaayada waxa looga dan leeyahay iyo xilka iyo dowladdu waa intaas sharcigan lagu dhaqmo weeye ayib haddaad maqasho waddan baa inaga dhexeeya howluhu diintana waa howle muxuu ah nin kastaba gooni u khuseeya abaatiil iyo sheekaberliba iyo riddi iyo gaalnima la yidhahdaa waddanka iyo dadkaba allah iska iskale subxaanahu wa tacaala sharcigiisina waa inuu ka hirgalo ayb waddanka allah iska iskale ummadda allah iska leh nidaamkiisa iyo sharcigiisa waxaan ayna ka socon mahay ayib waqad dakara طawaa'ifu min الفقهاء kooxo ka mida fuqadaa muslimiintu waxay sheegeen ana wilaayat alqada'i almutlaqa taqtadii ciddata anwaac haddii ninku waali muqayada laga dhigo waali iqliim waali qarya qaadi qarya waa gooni iyo qaadi mxua iqliim haddii dag waa qaadi mutlaq muxuu ahaa qaadi lqudaad oo kale maalan intaasoo jago isku qaban karaa qolyaa sheegay sida maawardi iyo abulyacla alfaraa axkaama suldaaniya ku sharxaan curfigoodii bay ka hadleen laakiin ma aha wax nas diiniyada ayb waاkhtalafuu fi ashya arrimana waa isku maandhaafeen xilkaasuu qaban karaa qaadigu ima qaban karo wa haadaa buu sheekhu bixasabi muqtadaa lafdi اlwilaayati wa buu ku sheegay soo ururi yacni qaadilqudaadki iyo qaadigu inta xila uu qaban karo inta jaga isku hayn karo xagee lagu arkay nin guddoomiyo degma oo sagii qaadi ah niman baa lagu eeday qolyaha mujahidiinta waa guddoomiye degme asagaa qaadi ah asagaa waalil xisba ah dekada asagaa haya haka lagu arkay waxay ka dhigahayaan ninku inuu ku dhacay daama kubra wa musiiba laa lacan laha yani musiibo wey sheekh war waxaani acraafta iyo baahideenna iyo xaajadeenna ninka kartidiisa iyo diintiisa ku xidhan tahay iyo golba xilkasi loo qaybsado wax nasoo ninkaa khilaafay walaa ijmaacu lmuslimiin walaa diin muslimiinta ma jiraan arrimihii moogta agaasinka iyo idaaraadka ah waa lagaaga dhiga soomaaliya ma lagaaga dhigi maba yaqaanaan moogtahay maba yaqaanbaana horaanna maxogta waxay kusoo jireen <clears throat> gaalnimo xoogo gobnimo leh oay gobnimo ku dheelan tahay haddana gaalnimo gudnimo leh ku dhex jiraan marka diinay yaqaanaanba ma ay jirtaba jahalo weeye bimacnaa min xaysu alcamal iyo dhaqankoodaa saasa laakiin aqoonta ay diinta uleeyihin way badanta laakiin ninku hadduusan diinka ku dhaqmin waa jaahil caasigu faasiqu waa jaahil bal hadday salafku idlaaqaan aljaahil wa huwa aladii laa yacmalu bicilmihi ayib sidaas wey ilan cilmigu wasiilo weeye haayo ma aha waa maclama macrifiya ma aha maqsad diineed ma aha maqsadka diineed waa alcamalu bilkitaabi wasunna walcamalu bilcilmi wey wa haadaa buu ihi qaadigu intuu qaban karo iyo khusuuskiisa iyo jagooyinkiisa badan iyo kusiiyarba bixasabi lafdi lwilaaya marka xilka loo dhiibay wixii loogu talagalay ama loogu dhiibay ku xidhanta iyo wacurfa curfu lwilaaya wilaayadan loo dhiibay imise xil baa soo hoosgala marka la caleemasaare qaabkee loo magacaabay ayib xil intee leeg baa loo dhiibay bay ku xidhan tahay laga sugay aayad xadiid xadiidii aayad midna ma ah faina dalika yakhtalifu biikhtilaafi macaani lcurfi xataa qaaluu yacni wilaayaadka iyo xilalka badnidooda yaraantooda gudaballaadhnidooda iyo koobnaantooda intay gaadhayaan dheeradeeda iyo gaabnideeda hawsha waxay ku dhacaysaa curfiga iyo macaaniga xilligaa jiray unoqonaysa xataa qaaluu inay dhaheen dalika yaqtadii haadaa buu keenahayaa <clears throat> ilaahay dheheen buui wuxuu keenaya qaadi lqudaad ama qadaa almutlaq haddii la idlaaqo intaasu xil buu qaban karaa faina muujibaat alcuquudi kulaha yutalaqaa min allafdi aw alcurfi ida lam yakun isharcu qad jacala xaddan qaacida u sheekuu ninkan waaliga ama muxuu ahaye xilka loo dhiibay horta waa mutacaaqad waa nin ballan lala galay xil loo dhiibay asaga ninka xilku u dhiibay caqdi baa ka dhacaya axdi markan xilka kuu dhiibahayay lafdigii iyo curfigan isticmaal ay ku xidhan tahay kolba ama xataa haddaanu isakaa magacaabay oan waxba kuu magacaabin curfiga dhaqanka xilligaa ka jiray dowladda islaamka ayaa yaan ku xambaaraynaa cuquudda waxyaabaha ka dhasha kullahaa dhammaantay yutalaqaa waxaa laga faa'idaystaa oo laga qaataa min allafdi weedha wax lagugu dhiibay aw alcurfi ama dhaqanka xilligaa jira idaa lam yakun isharcu qaad jaca laa xad hadduu sharcigu xad u samaynin sharciguna hadduu yidhahdo qaadigu intaa ma dhaafi karo oo amiirku intaa ma dhaafi karo waaliga ama ninka amiirka ilaahay sul daaca la siiyey samc ma xuduud bay leedahay mise ma laha sharcigu xad buu sameeyey laa daacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq inama aacatu fi lmacruuf xad baa sharcigu siiyey haddii kale waxay noqon lahayd mas-uuliyaddaasi inay keento wax kastoo ninka amiirka ama qaadiga ama suldaanka ummaddu u faro shar iyo khayr ba ha lagu raaca samicnaa wa atacna laakiin sharciga xad u sameeyey ayib sheekhu wuxuu uhi wakullu maa kaana min baabi alwakaalaati walwilaayaati alatii yustafaadu bishardi laa bisharci kaalwasiyati walqada'i wa alxarbi walaayati alamsaari wa naxwi dalika fa ina cumuumaha waa lagu sheega hadda wakulu maa kaan wax kastoo ahaadayba min baab lwakaalaat baabulwakaalaad waxaa soo galay xeelkao dhan baa gelhaya ninka madaxweynaha ummaddaa soo dooran bimacnaa ahlulxalli waalcaqd culummada cuqaasha acyaanta ahluljihaadka indheergaradka muslimiinta ee fiican ee diineed baa dooran wixii intaa ka dambeeya oo dhan waa waa kala wey waxay wakiilla ka yihiin waaliga madaxweynaha baa kulli waa kaashay aduu xilkaa ii qabo aduu intan ii qabo aduu carruurta ii ciyaarsii aduu muxuu mujaahidiinta ii horqaad aduu ceelka ummadda u qaybi aduu biyaha qaybi aduu masaajidda ummadda kala hadal aduu qolyaha mu'adiniinta mushaarka iisii waxaasoo asaga wixii ka dambeey o dhan uu kalayna nahay kulligeen ayb wa ma kana min baabi alwakaalaati walwilaayaat iyo xilalka alatii tustafaadu bishari ee shardi lagu qaato waxaan kuu dhiibay hawsha inaad qabato bishar laa bisharci sharci lagama qaato sharcigu caddayn maayo hebel xilkaasuu qaban karaa kal wasiid sida dardaaranka o kale markaan dardaar dhibanhay baan dardaar maxaan hebel hantidaydaas waxaa maamulaya ulukayga aakharo waxaa maamuli oo ummadda u qaybin hebel hebel bas lama bedeli karo ninka hadduu yahay nin xilka qaban kara iyo walqadaai qadaha xilkiisa iyo awoodiisa wa imaarati alxarbi wasaaradda dagaalka iyo wilaayat alamsaar gobolada gobarnatoriyaashooda barasabyada iyo wanaxwu dalika fa ina cumuumaha caamnimadkeedu intay gaarayso iyo khusuusaha iyo intay ku eg tahay yustafaadu waxaa laga faa'iidaysta oo laga fahmaa min almuuli aw ilmuwalli ninkii xilka dhiibay ee qaybiyey lafdan weedh ahaan iyo caddayn meeshuu ku caddeeyey wa curfan iyo dhaqankeeniba nabigu wuxuu diray abumusal ashcari iyo mucaad buu wada diray yaman bay wada tageen ninna qaybtan koonfureed buu waali ka ahaa ninna hee qaybta waqooyi buu waali ka ah markay soo nin kasta qaybta xukumay soo dhex isu soo dhawaadaan uu maqla mucaad baa soo gaadhay mee heblo ka kalaa u tegi jiray way issalaaman jireen way ka xoqaan jireen way iswaraysan jireen axaadiista islam raaja way kala laaban jireen xadkii baa soo gashay maaa hal dawlad ba way kawada yibaadeeni nabigaa soo wada diray ayib hawlahaasoo dhan caraafteena iyo xilalkeena iyo dawladda hawleeda u laabanaysa xataa calaa maa yahbutu bisharci ka wilaayat alabi cala bnihi faina cumuuma dalika yustafaadu binafsi sharc xataa wixii sharciga ku sugnaaday cumuumka sidii khusuus sharciga laga soo haya wixii aan ku sugnaanina yani waaliga qaabka wax kugu dhiibay iyo lafdiga curfiga lagaan haya mihaal yar oo qiimo badan baabku waa dhama hadda faslun waan isgaari waan isla soconaa bay la tahay in yar ibnu lqayim raxmatullahi caleyh inta uu sheekh isu sheegay buu faahfaahiyey oo mihaallo fiican ka bixiyey wuxuu yidhi fa cumuumu lwilaayaati wa khusuusuha wma ystafiiduhu اlmutawali biاlwilaayati yutalaqى min alalfaadi wاlaxwaal wاlcurfi dhegaysa hadda walaysa lidalika xadun fi shar faqad yadkhulu fi wilaayat اlqadaءi fi bacdi اlأzminaةi wاlamkinati ma yadkhulu fi wilaayat اlxarb fi zamani wmakani aakhar wbاlcaks wakadalika alxisbaة wilaayat اlmaal ayadna mar waxay qabanaysaa wixii qaadi qaban jiray mar waxay qabanaysaa wixii waali qaban jiray ninka maalka maamula ee wasiirka maaliyadda ah mar wuxuu la wariyey xeerarkii qaadiga iyo kii xisbada ayib intaa carabiga waad bay la tahay war qiimo badan wey xilku inta uu gaadhahayo jabayonka kusoo hosgeli iyo kuwa kaa baxhaya waxaaso dhanba waxa laga faa'idaysanba ninka xilka kuu dhiibay ayib ama alfaad ah ama axwaasha markaa jirtaa laga qaadan ama curfiga muslimta ay leeyihiin sharcigu xad muusan samayn gacaangoyn iyo qatli iyo dil iyo xuduud waxaa iskala qaadi miyaad haysaan hade waa yahay walaysa lidalika fi sharci xad wuxuu yihi wilaayat اlqada waxaa laga yaabaa inuu hoos galo mararka qaarkood oo qaadigu uu la wareego xeelka uu qaban jiray wasiirka arrimaha difaaca iyo gaashaandhigga fii makaanin wa zamanin aakhar wa bilcaks waaliga xarbiga wasiirka gaashaandhigga ee abaanduulka dagaaleed baa laga yaba inuu qabto xeelkii qaadiga la wareego yaqdi wa yunafid wayaqtul mxuu ahay wayaqtacu alaydi waa hawshaas qolba curfigeena ku xidhan tahay bal sheekhu waa ka dara wuxuu yihi bal waaliga xisbada laga yaaba inuu cumuumka qaato iyo khusuuska wilaayat lmaal amhilaha ku siiyo wuxuu yihi sheekhu فولاية الحرب في هذه الأزمنة وهذه البلاد الشامية والمصرية وما جاورها تختص بإقامة الحدود من القتل والجلد والقطع مصر هي بلاد الشام بوري مصر markaynu joogno wasiirka gaashaandhigga ama dagaalka wuxuu qabtaa xeelkiisu waxaa kow ka ah iqaamat alxuduud xuduud ayaa oogi jiray qaadi mise mise wasiir gaashaandhig masar iyo shaam oo dhan curfiga hadda ay kusoo dhaqmeen siniin fara badan casharata siniin waa maxay waali lxarbi arrimaha dagaalka ninka uxil saaran baa uxil saaran gacangoynta xuduudda wixii la dilhayo shaabuugga iyo jeedalka muhiim jiddan wey wayadkhulu fiiha waxaa kaloo soo galaba wilaayat alxarb alxukmu fi dacaawa atuhami alati laysa fiiha shuhuudu walaa iqraaru min adacaawi alati tatadamanu ihbaata alxuquuqi walxukmi biisaaliha <clears throat> والحكم بإيصالها إلى أربابها والنظر في الأبضاع والأموال التي ليس لها ولي معين والنظر في حال الوقوف وأوصياء اليتامى وغير ذلك xilkii qaada qaban jiroo dhan masar iyo shaam marka la joogo biladu sham waxaa la wareegayay wasaaradda gaashaandhigga ee dagaalka waxaa soo geli inay kala xukumaan waxyaabaha laisku haysto tuhmooyinka aan markhaati cad iyo ictiraaf midna uusan jirin waxaa soo geli xuquuqda iyo axkaamta in la sugo la gaadhsiiyo dadkii lahaa la gaadhsiiyo waxay qabtaan in la firi arrimaha eh, furuujta abdacda nikaaxa iyo alaaqa iyo wx ku saabsan kufsiga wx ku saabsan waxay qabtaan amwaasha yay kala xukumaan iyo xoolaha aan la garanay axad ah, mucayan oo leh ama weli khaas aan lahayn waxay maamulaan arrimaha waqfiga khayriga ah agoonta hawlahooda wuxuu kuri wa fii bilaadin ukhra xeelka hadda weel xarbi qabto wadamo kale marka la fiiriyo ka bilaad algharb sida andalus oo kale muxuu ku uhi sheekhu laysa liwaa'i alxarb wasaaradda gaashaandhigu ma laha buu yihi maca alqaadi xukmun fi shay wa huwa munafidun lima ya'muru bihi mutawali lqada andalus marka la soogay buui wasaaradda gaashaandhigu dagaalku anwar bay sugaysaa waa tanfiid basa wuxuu qaaligu soo xukumo unbay ka war sug nidaamkan reer andalus waa nidaamkay reer galbeedku reerku qaateen mata waa tuugso ma taqanid annaga naga faaidaystaan wax kaloo hayaan ma jiraan aclaa sulطa fi dawla waxaa weeyaan waa hay tashriic waddanka caalamka nidaam ka jira gaalana ka hadlaya aclaa sulطa hay tashriic wey waa baarlamaanka baarlamaanka sharciga waddanka dejin annaguna ilaahay baa noo dejiyey nabi maxamed salawat ullahi wasalaamu alayh baarlamaan uma baahanin warka gaalaan ku akrinayaaye aclaa sulda iyo warka shariifka dee shariif shariifka warkiis iyo cabdullahi yuusuf iyo warkooda baan ku akrinaya aclaa sulda maxaa waa hay-at tashriic waddanka soomaaliyeed wixii lagu maamulay waa inaad dejisaan horta oo baarlamaan aad ka qayashaan u fadhiisataan u bundubataan maalmaha miisaaniyad lagu bixin dastuur baa la soo qori sharciga waddankaa la dejiyey qodobaha iyo aayadaha meelaha ku qoran cidda nasakhi lahayd ama isku fasiri lahayd ama isku khasisi lahayd ama isku camimi lahayd waa maxay waa baarlamaanka haddii hawlaha iyagaa wata aanmuhim ayadan odhan inaan ku dambaabayna eeyatu tashriic nimankaas wey waxay ayagu sharci gareeyee yaa wax ku xukuma hayat lqada baa ku xigta saddexdaa waaxood wey dowladuhu hayat lqada baa ku xigta hayat lqada waxay wax ku xukumi oy sharci garayn oy xukumaysaa wixii ay soo dejiyeen baarlamaanku qaaduhu markuu xukumo hawsha faruhu kala bixi waxaa la wareegay xilka hay-atu tanfiid waxaa ugu sarreeya madaxweynaha ilaa ninka u hooseeya madaxweynaha waddanka ilaa ninka u hooseeya hay-u tanfiid wey waxay fuliyaan wuxuu qaadi xukumay waxay fuliyaan waxay soo dejiyeen isheeg baarlamaan marka hay-atu tashriic hay-atu alqadaa iyo hay-atu tanfiid oo suldada ah wey waa saddexdaa waaxood idan nidaamkii marka culummada andalus iyo muslimiinta andalus ku noolay wuxuu ahaa in wilaayatu lxarb iyo awood awoodda malatari aysan wax tadakhula ku yeelan axkaamta iyo hawlaha la xukumahayo qaadi xukumi yaa fulinhaya ayagaa fulinhaya meesha shaam iyo masar hawlaha qaadi uu qaban jiro oo dhan ba la wareegahayeen wasaarat difac walxarb yani hawluhu hawlo curfigii caada u laabanhaya mooyeene hawlo nusuusa maaha la soco ayb aطuruq اlxukmiya oogu laaba mujaladka labaad lix boqol labaatan iyo lix tafsiil fiican baa ku jira inta inaad fahantaa muhim jiddan weeye shubahaad baa meesha ku baaba'ay faslun waama alxuquq اlxuduud haddaynu isooganna ila tabs weli ma wada soconno waaba jabteene nacfiga idinka maqna waaba jabteene waama alxuquuq wاlxuduud xuquuqda iyo xuduudda alatii liaadamiyin mucayan xuquuqda caamka ahayd iyo xuduud allahi ba sheku soo sharxay wuxuu israaciyey fasalkii hore oo horeeyey wuxuu sheekhu ku khatimay fasalkii labaad ee xuquuq alcaama hadda muxuu galay xaqu aadamiy xuquuqda khaaska ahayd iyo xuduudda khaaska ahayd fa xuquuqda waxaa ka mid a addimaau xuquuqda khaaska iyo xuduudda khaaska addimaada ka mid a dhigaga ayib qaala allahu tacaala qul tacaala waatlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-an kaalaya idinku dul akhriya muslimiinay iyo gaaloy kaalaya idinku dul akhriya ilahay wuxuu idinka xarimay rabbigiin waa maxay anlaa tushrikuu bihi shay-an inaydan alle u sharig yeelin rabbi amray shirkigana waa xarimay wa amara bilwaalidayni ixsaanan wa an tuxsinuu bilwaalidayni ixsaanan waalidiintaydin dhashay inaad u samafashana rabbi waa idan amray cuquuqana waa xarimay walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq gaajo awgeedna carruurtiinna ha u laynina naxnu narsuqukum wa iyaahum annagaa idin irsaaqayna idinka iyo ayagaba walaa taqrabu lfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan fawaaxishta ha u dhowaanina waa jamcu faaxisha macaasida iyo dunuubta loo jeedaa maa dahara mina wixii muuqdo baniaadanku ay dareemaan oo baynakum wa bayna annaasi alaakhariin ka muuqda ka dhex muuqda wamaa batana maa bayna alcabdi wa rabbi addoonkii rabbigi wax isla ogyihiin xumaanana qari ka fogaadaa la yidhi walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq nafta ilaahay dhiiggeeda xariida macsuumadan yaan la dilin xaq lagu dili mooye dalikum kaa soo sheegay ee matluwa ah wasaakum bihi lacallakum tacqiluun walaa taqrabu ha u dhowaanina maala adoonka xoolihiisa ka fogaada ka dheeraada ilaa bilatii axsan biariiqati alatii axsan si wanaagsan oo deyntaba ka fiican ugu maamulaysaan mooyinha agmarina layidhi ama aad u baahataanba fii suurat nisan lagu sheegay xataa yabluqa ashudda ilaa uu taabagalo adkaysto markaas nin isku filan u noqdo uu gaaro weeye tamaamkiisa waa ufulkayla beega wanaajiyo oo fiiyo si fiican u beegtama walmiisaana alaabta la miisaama labtirkeedu bilqisti bilcadli ku oofiya <clears throat> walaa nukalifu nafsan ilaa wascahaa muhiim jiddan waa faqradan intaasoo axkaama laga soo sheekeeyey ruuxa bini aadamkaa waxay ku xidhan tahay awooddiisa ayib wa idaa qultum haddii aad markaasi wax sheegaysaanna facdilu jamacaad baad xukumi nin baad ka hadli urur baad qiimayn qabiil baad ka hadli diin sheegi facdilu walow kaana daa qurba almaquulu fiihi walmaquulu lahu ha noqdo qaraabo ha noqdo ninkaad wax ka sheegi ka hadliba saaxiibka ha noqdo hooyada iyo eedadaa iyo aabbahaba allah ka dhige cadliga ha lagu dhaqmo wa bicahdi illaahi awfu ilaahay ballankiisana oofiyo diinta in lagu dhaqmayo amaanaadkii ah dalikum kaa la soo sheega wasaakum bihi lacalakum tadakaruun wa ana hada siraata mustaqiima waxaas la soo sheegay ee shirkii laga soo bilaabay in laga digay iyo xumaana iyo diinta inteeda kale xumaan laga digay iyo wanaagga la isbarayba waxaa weeye siraade mustaqiim wey jidka iga toosnaa weeye fatabicuu dabagalow dhabdhaha walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili wadooyinka kale wadagoodarka iyo kuwa qolqolooca iyo wada shaydaanka ahlulbidaca hadabagenla layidhi maxaa yeelay waddada ilahay ba dhaafin oo idan garab marin waad hallaabaysaan waadna ambanaysaan ba waad dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun maxalu shaahidku walaa taqtulu nafsa alatii xarama allah halkaasuu sheekh ujeedaay wa qaala tacaala wamaa kana limuminin an yaqtula mu'minan wax dhacaba ma aha la yidhi xisan wa sharcan wa caqlan suuragalaba ma aha ruuxu mumina inuu mumin kala dilo ilaa khaطa'an oo dhici karta wey waman qatla mu'mina khaطأan fataxu raqaba halkaasa lala sii maray ilى qwlihi tacaalى wman yqtl mumina mutacamida fajaزaؤuhu jahanam khaalida fiiha wغadib allahu عalayhi walacnah وacadda lahu cadaaba cadiim wqala tacaalى min أjli dalik sidaa awgeed baanu katabna calى bani israa'iil ree bani israil waxaanu ku farad yeelay annahu man qatala nafsan bikayri nafs naf ruuxi dila naf la'aan nafaa naf dilin oon qisaas loo dilay ruuxi dilaayo aw fasaadin fi lard aw man qatala nafsan bikayri fasaadin fi lard nafaan adduunka fasaadinaynin oo macaasi iyo fisqi iyo dulan aan wadan dila fakaanamaa qatala annaasa jamiica dadkii o dhan inuu dilay buu la mid yahay laa shaka in ninkii boqol dila uu ka dembi weynay ninkii hal dilay laa shaka fii dalik yani ninkii boqol dila ku dembi maaha ninki hal dilay ninka laba rux dilin ku dembi ninka labaatan dilay abadan taas muran ma laha laakiin hadda rabbi wuxuu saa ulehay litashniic tashniic iyo taqbiix ilahay foolxumaynaya qatlu mxuaha alanfus almacsuuma almuxarama dimauha ayib fakaanamaa qatala الnaasa jamiica wama axyaaha ninkii nooleeya bimacnaa badbaadiyaa loo jeeda aduu waxma abuuri kartid ninkii badbaadiya oo asabab halaaga ka fogeeya fakaأnamaa axya الnaasa jamiica wa fi lxadiidi صaxiix waxaa ku sugan can الnabiy anahu qaal أwalu ma yuqضى bayna الnaasi ywma alqiyaamati fi اdimaa'i garta u horraysa alla uu qaada maalinka qiyama waa dhig wax ku saabsan waa waxa idin dhexey adiga muslimiinta kaa laga hadlaya khalqiga kale ma yatacalaq baynaka wa bayn alkhalaa'iq baa loo jeedaa ama ma yatacalaq baynaka wa bayn allahi subxaanahu wa tacaala waxa u horreeya lagu weydiiye waa salaadaada weey adiga shaksiyan wuxuu u horreeya rabbi kuu weydiin waa salaatuka laakiin dhaqamadii iyo dhibaatooyinka adiga uunka kale iyo basharka idin dhexeeyey waxa u horeeya waxa u horeeya la xukumay waa waa addimaa wixii dil aad geysatay ama dhib aad geysatay ama lagu geystay xadiis saxiixa ah waa isaguna fi saxiixayn waqad qaala alculamaau culamadu waxay yidhahdeen akbaru lkabaa'iri bacda alkufri qatlu nafsi alatii xarama allahu bigayri alxaq kufri iyo shirki waxaa ka dambeeyey ku xigaayay waa ruux muslima xaqdarre lagu dilo wey hadduu saa yahay waalqatlu halaatu anwaacin shirki ayaa yaa wax kastaba ka wey acdamu اljaraa'imi iطlaaqan cinda almuslimiin waa jariimat الshirki wاlkufr acdamu wasiilatin waxaa weeyaan fasaadna waa wasaa'il الshirki wاlkufr anfacu wasiilatin sharciyana waa maxay waa kulu wasiilatin tujanibuka min الshirki wاlkufr khatar wey laakiin soomaali jeebkeeda wax ku jira ama maskaxda kaga shu maskax funday wataane waxaa weeyaan wax kastaba dilka ka daran shirkiga ha loo ogaansamo oo gaalnimada ha la yeelo si ummadda dhiiggeeda loo badbaadiyo doqonnima dabaalla wey foosto dabagoantii meeloo dhaga buuxiya la dhaga ku fiican kulligood dhaamiya buuxiya la yidhaahdo ila dadka walaalo marka la geeyey muxuu ahay meelaha jaeelka ay leeyihiin waxaa lagu tijaabin jiray foosto madhan daba go meel loo dhiga soo buux ceel baa la geen ama la agey buux baa leeyahy foostaan soo u wado wado ninkii garta inay baashu biyaha wado ma waa waa soo celin hayaa ninkii waasheen meeshu biyahan foosto celmayso lama buuxin karo ha waa fiicanta dib u noqo qur baa la saaraya dib dhicin ninkii la akri iska wada ilaah waa u ka baryo ninkaasi waa talo weeye ninkaa si ugu dhufta ayib idan shirkiga iyo kufriga iyo wadiiqooyinka kuu geeya wadooyinkiisa in laga dagaalamo wax kasta soomaliya o dhan ba hadday shuf baxdo gaalnima shirkina aan kala dagaalna aganka iyo deganka soomaaliyeed nicmo iyo naalle adduun baan joonay mid aakhraan taagannahay haddii saatan somaali has raacdo soomaali maxamed noolow hebelo noolo la soo boodaan laakiin alla u sharig yeeshaan kufrina ku dhacdaan khasirtum fi dunya waalaakhira hawshaa iska ilaaliya khatar wey waagaad kufriga ku jirteen iyo gaalnimada laakiin aad gobka ahayd inaad gaala iska dhici jirteen xataa ama aad qaran difaacanaysaan ama wadaniyad aydinku jirtay gobnimo iyo gaalnimada socotaad wadateen hadda laakiin gaalnimo iyo gunnimaad haysaan warka waad fahanteen bay ilata isku darsate waa laba shab laba shab wey waalqatlu halaatu anwaac curfi khaasaan ka hadlaynay idinkaa gaalaha hawshu ma aha raggeedna casharka fadhiya muslimiinta somalida waa gaala ma ahe waanu ka hadlaynaa asulataat arasmiya baan saaranahay waa iska kayfaamaysaan baylata haddii kale kii hargeysa ka dhawaaqay la sheegay xasan islamka dhan bu tagfiiriyey war weligay waxaan ka hadlaa xukuumaadka iyo andimada waan ka hadlaa shacabka muslimiinta soomaaliyeed iyo kayrkoodba shucuub islaamiya khayr badan fiiha الطaalixu والsaalix wa fiiha alfaasiqu wاlmu'min wa fiiha almushriku wاlmuwaxid baan ka aaminsannahay nimanka aan wakti ku bixinayne in sha allahu tacala fadhi khaasana ka qaban doono waa alandima rasmiya fi اlcaalam اlislami ayb wاlqatlu ثalaثu anwaacin axaduha alcamd اlmaxdu dilku waa saddex qaybood wax la dilaayey in lagu fasira muhim jiddan wey wahuwa an yaqsuda waa camdiga waa kaska ama bareerhka ula kaca ruux muslima oo bini aadana oo macsuumu dimi ah oo muslima si kasa u dish wa huwa camdiga maxdiga waxaa weeye an yaqsuda inuu u qasdo man yaclamuhu macsuuman ruuxuu og yahay inuu macsuum yahay oo dhigiisu macsuum yahay bima yaqtulu haaliban waa tacriif daqiiqa jiddan weeye aad u qiimo badan laabudda min wujuudi اlqasd waxaa baxay khad'i baa baxay man yaclamhu macsuuma walaa budda min alcilmi biana hada macsuum dam ruuxa aad dilaysana waa in ogtahay inuu dhiiggiisu xaaraan kaa yahay aaladda wax ku dilana bima yaqtulu haaliban wax haaliban wax dila waa inuu yahay aaladii ruuxa aad dilaysay adiga qasadkaa saddex rugni musha waa saddon rugna asaasi awe saddexdaa marka leelo ruuxan wuxuu dilay qatala qatalan camdan oo maxdi ah waa la qisaasan ama diya laga qaadi ama cafis buu leeyahay sidaa darteed baa nimanka muta'awiliinta aan la qisaasaynin maxaa loo qisaasi waayo shardigana meesha ka baxay man yaclamuhu macsuuman baa ka baxay lannu ninka mutaawilka ninkan uu ku halgamhaya uu dilahay wuxuu aaminsan yahe in dhiiggiisu u bannaan yahay oo laa yactarif annahu macsuumu dam bal yactarif oo yactaqid annahu xalaalu dam marka camdi maxdi aad ku dhacday meesha waa ka baxday qasad baa meesha yimid nimaad u qastin baa dishahad adoo iska tooganaya toog dhisanaya baad nin madaxa qaaday aan arkayn orod meesha kusoo galay geed madooba meel taagan baad mooyeysa markaas oo nin madooba taaganoo muxuu ahaayey qolihii john garang oo muslim ah weeye geed meesha suran ayib yani gabarnuug baad moodeysa ama geed qotoma qodob meesha taagan madax alqaad laabudda min alqasdi qasd alficl qasd alqatli wاlcilmu bana dalika macsuumu dam bima yaqtulu gaaliban sawaءn kaana camdiga maxdiga marka la marayo waa meesha ay ka niqaasheen axnaaf oo yidhaahdeen markaan gaallo dagaalamayno muslimiinta gaalada ku dhex jira ama gantaalka aan ayagu ku nimanka muslimiinta sii mara ninkii meeshaa ku dhintay muxuu ahaaye diyana ma laha magna ma laha qisaasna ma la yidhahdeen oo camdi maxdi ah ma aha yidhaahdeen camdi maxdi ah wuxuu usan u ahayn bay dheheen annagu oomaanan qastin muslimiinta inaan layno ama hooyaha uu ku dhaco ama gantaal ku fakado waxaan u qasadnay bilqasti alawali gaaladan u soconnay ayib qasdigaasaa meesha ka baxay